بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التنازع waxaynu ka bilaabaynaa baabka tanaasuca ayaynu ka bilaabaynaa waa bogga laba boqol iyo toddobi-iyo toban tanaasucu waa inuu caamilkuna bato macmuulkuna uu yaraado luqadana tanaasucu waa dood ama atakhaasumu waalikhtilaaf baa loo yaqaanaa luqadda atakhaasumu waalikhtilaaf tanaasuca waa laba caamil oo xagga hore mara iyo hal macmuul oo xagga dambe mara oo labadaa caamil mid kastaaba doonayo inuu ku camal falo halkaa macmuul kolkaa labada caamil ama laba ficil bay noqon ama laba ismu ficil bay noqon ama laba ismi bay noqon ama mukhtalif bay noqon laakiin tanaasucu laba xaraf ma galo xaraf iyo ficilna ma galo xaraf iyo ismina ma galo sida loo badan yahay markaan doonayno baabun fi tanaasuci waa baab tanaasuca iyo dooda ka hadlaya yejuusu waxa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan hadalka a darabanii wa darabtu zaydan waxa ku bannaan icmaalul awali ka hore in la camal siiyo wakhtaarahu waxaana doortay sidaa alkuufiyuun kuufiyiinta fa yudmaru waxa loo qarini ama loo mustatir looga dhigi fi haanii haanigana kullu maa shay kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo awi haani baa bannaan inka haaniga ah lagu camal siiyo wakhtaarahu waxaana doortay albasriyuun baa doortay fa yudmaru waa loo damiirayni fil awali ka hore dhexdiisa marfuucuhu kiisa marfuuca ah faqad oo keliya mansuubka iyo majruurka lama qadarayo naxwu jafowni walam ajfu alakhilaa'a tusaalahaasoo gabay ahaayoo kaleba weeye culima haddaba aan u fiirsanna hadalkan markaan idhaa darabanii wa darabtu zaydan laba ficil baa halkaa wada jooga aaway ah, labada ficil darabanii wa darabtu zaydan laba ficil baa wada yaalla ficilka koobaad waa darabani darabadaa ka labaadna waa darabtu labada ficil ee halkaa wada yaallaa mid kastaaba wuxuu u baahan yahay zaydka dambe laakiin camalkoogu isku jiha maahee laba siyoodoo kala duwan bay u rabaan darabaniida hore waxay zaydka u rabtaa faacil darabanii waxa i garaacay yaa ku garaacay zayd baa ku garaacay wa darabtu waxaan anna garaacay yaan anigu garaacay zayd baan garaacay kolka ficilka horee darabanii ihi zaydka inuu faacil ka dhigtuu rabaa darabtuna faacilkeegu waa taada eh zaydka inay mafcuul ka dhigatay rabtaa haddaba magacaa zayd ah waxa ku doodaya labada ficil darabanii faacil inay ka dhigatay rabtaa oo ya mafcuula darabtuna inay mafcuul ka dhigatay rabtaa oo ta'daa faacila tanaasuca iyo dooda ayaa meesha ka dhacday culimmada luqaddu waxay isla garteen inay ka horena lagu camal siin karo oo darabaniidana faacil looga dhigi karo darabtu oo ka damba ana lagu camal siin karo labada kii la doono ayaa ku camal falaya culimmada luqaddu say isla fahmeen labada kaa doontaad ku camal siin kartaa icmaalkaasina culimmada luqaddu way isku waafaqeenoo waa arrin aan khilaaf ka taagnayn laakiin waxaa laysku qabtay icmaalka ha bannaanaado kii la doono in lagu camal siin karo yaa owla'a baa laysku qabtay yaa habboon ka munaasibka ihi waa kee baa laysku qabtay kuufiyiintu waxay yidhaahdeen ficilka hore ayaa munaasiba in lagu camal siiyo waxayna u deliishadeen waa litaqadumihi horayntu qiimay leedahay bay yidhahdeen ka horun ha ku camal fala sida munaasibkaa ah. ansabka waa ka hore in lagu camal siiyo basriyiintuna waxay yidhaahdeen ka dambe ayaa munaasiba ee darabtu ah iyaguna waxay deliishadeen waa litisaanihi bay yidhahdeen wuu ku xigaa dherigaba waxa lafta kala baxa ka ugu dhow bay yidhaahdeen kolkaa maadaamoo zaydkan kii ugu dhowaa ah uu darabtu yahay dee darabtudaa dambe ha lagu camal siiyo haddaba waxaynu ognahay waa mas'alo laysla garanayo laysla waafaqay oo labada qoloba ay baneeyeen in kii la doono lagu camal siinayo ama ka hore ama ka dambe laakiin waxaa laysku qabtay waxaa laysku khilaafay yaa munaasiba ka munaasibkii waa kii munaasibku ma ka horaa mise waa ka dambe mas'alada ansabkaa laysku hayaa kuufigu ka hore ayaa ansaba buu yidhi besriguna ka dambe ayaa ansaba buu yidhi bal hadda tusaaleheennan yaa lagu camal siiyey darabanii wa darabtu zaydan sidaa u dhadhamiya hadda daraba zayd baa lagu doodaya lagu murmayaa waxa ku murmayaa waa darabaniida iyo darabtuda yaa hadda lagu camal siiyey ka dambaa lagu camal siiyey waayo ka hore muxuu rabaa inuu ka dhigto ka hore inuu faacil ka dhigto rabaa ka dambana muxuu rabaa inuu ka dhigto mafcuul inuu ka dhigto rabaa hadda maxaa laga dhigay markaa mafcuul baa laga dhigay makuufigii baa la raacay mise besrigii besrigii baa la raacay kol hadii ka dambe lagu camal siiyey ka hore maxaa isaga laga yeelayaa damiirka uu raba hadduu fiima ismigu raba hadduu mansuubnimo u rabo ama majruurnimo uu u rabo labadaa jeer waa la xadfi damiirkiisa waa la xadfayaa mansuubnimo iyo majruurnimo haduu u rabo waa ka hore hadduu laakiin shayga uu rabo marfuuc u rabo marfuuca lama xadfi jirine waa damiir mustatira ah laga dhiga hadda darabani damiir baa u qadaran maxay ah huwa oo ayaa u noqonaya zaydka soo socda waxay ku jirtaa lixda jeer ee la yidhaahdo cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan lixdaa jeer bay ku jirtaa baabun fi tanaasuci yejuusu waxa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan oo kale waxa ku banaan hadda fiidaasi waa xaraf jaar darabanii iyo wa darabtu zaydanna waa ismi majruuro qastu lafdi ba ku dhacay ha macnaynin haddaba darabani waxa i garaacay ha odhan wa darabtu waxaan garaacay zaydan ha odhan markii ayna ayna ahayn majruurka ayaa saa loo macnayn jiray hadda waa ismi majruuroo fiidaa jiraysa waa qasdu lafdi oo macno male markaynu jaaa ficil maadi leenahay jaaada maad macnaysaa haddaad tidhaa jaaa waxaa yimid hee maxaa yimid ma ficil maadi baa yimid baynu odhan qasdu lafdiga lama macneeyo ereygu hadduu qasdu lafdi yahay sidiisunbaa loo qaataa ardaydii maanta xadiiqada dhiganaysay markii aan macnaynaynay ereyo idil cashirka oo dhan isku xidun baynu ku macnaynaynay ereyna maynaan macnasiinaynin markii hore mooyaane waayo qastu lafdigaynu qiimaynaynay qasdu lafdiga lama macneeyo yajuusu waxa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan waxa ku bannaan icmaalul awali ka hore in la camal siiyaa bannaan oo ka horaa caamil noqoni wakhtaarahu waxaa doortay alkuufiyuuna kuufiyiinta fa yudmaru waa loo qadari fi haanii haaniga kullu maa wax kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo haddii kuufi la raaco ka hore loo ka hore lagu camal siiyo ka dambe xataa waa loo qadaraya damiirka fii maali fii maxali nasbin hadduu mansuubu rabo ama majruuru rabo ama marfuucu rabo saddexdaba waa loo qadari oo damiirkoogu waa inuu muuqdaa waa ka dambe haddii de loo diido ka hore lagu camal siiyo laakiin haddii ka dambe lagu camal siiyo ka hore marfuucoo quraa loo qadaraa mansuubka iyo majruurka waa la xadfaa lama looma qadarayo ka hore wakhtaarahu waxaa doortay alkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaah fa yudmaru waa loo damiirayn fi haani ka haaniga ah waa loo damiirayn kullu maa wax kaste ayaa loo damiirayn oo yaxtaajuhu uu u baahnaa wax kaste oo u baahnaa hala siiyaa la odhan wa haani awi haani haaniga in lagu camal siiyaa bannaan awi haani wuxuu ku xidhan yahay icmaalul awelidii yajuusu icmaalulawali aw ihaani weeyi aw ihaani haaniga ku camalsiintiisaa bannaan wakhtaarahu waxaa doortay kan haaniga ah in lagu camal siiyo albasriyuuna nimanka basriyiinta la yidhaah fa yudmaru waa loo qadarayaa fil awali ka hore dhexdiisa marfuucuhu wixii uu rafcinayey faqad oo qura ka hore marfuucun baa loo qadari mansuub iyo majruur waa laga xadfi naxwo gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi jafownii walam ajfu akhilaaa inanii ligayri jamiili min khaliiliya muhmilun wuxuu idhi markuu gabayga tirinayey jafownii walam ajfu akhilaaa inanii ligayri jamiili min khaliiliya muhmiluun jafownii way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhlaa'a saaxiibbada yaa lagu doodayaa haddaba aawa ereyga lagu doodayaa mutanaasacu fiihigii mee kii lagu doodaya waa alakhilaa'a labada caamil ee doodayaana waa kuwee ee tanaasucu u dhaxeeya waa jafowniida hore iyo ajfuda dambe alakhilaa'ada maxaa loo rabaa ka hore muxuu rabaa inuu ka dhigto jafownii maxay rabtaa al alakhilaa'a inay ka dhigato inay faacil ka dhigato ajfuduna maxay rabtaa inay ka dhigato mafcuul inay ka dhigato hadda yuu gabayaagaasi raacay labaduba way bannaanaayeen laakiin gabayaagu yuu raacay shaacirkaasi haaniga ayuu raacay sidii basriyiinta oo ajfuda ayaa al alakhilaa'a mafcuul looga dhigay haddaba jafaadii hore ile waxay ahayd jafaani walam ajfu jafaanii walam ajfu bay ahayd asalku jafaaniidii hore kol haddii loo diiday inay akhilaada faacil ka dhigato faacilkii waawuljamaaco uga dhig ile waa marfuuc faacilkuye jafaanidii seen ugu dhawaaqi wow iigu dar jafawni baan odhan markaa jafawni jafawni way igooyeen walam ajfu anigu ma goynin alakhilaaa saaxiibbada ma goynin innanii anigu muhmilun waan dayacaayo waan ihmaaliyaa ligayri jamiilin jamiilka gayrkii min khaliilaya saaxiibkay hadduu ka ahaado saaxiibbaday hadduu ka ahaado saaxiibbaday waxaan waxaan wanaagsanayn hadday iila yimaadiin wuxuu ihi ma xasuusnaaday waan waan iska ihmaaliyaa waan ihmaaliyaayo waan lumiyaa buu leeyahay markaa halkaa waxaynu haynaa labadii ficil oo ka dambe lagu camal siiyey ka horena laguma camal siinina damiir baa loo qadaray damiirkaa jofowni wowgaasi yuu u noqonayaabaa lagu odhan karaa al akhilaa'ada soo socota ayaad ku jawaabi waxaa lagu odhani oo miyayna ka dhalanaynin cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutba wadalika laa yajuusu ilaa fi siti masaa'ila damiir u noqonayo waxaan la gaadhin lama ogolayn waxaad odhanaysaa mas'aladani lixdaa mas'ale mustanaha ah ayay kamid tahay baabka tanaasuca damiirku wuxuu u noqonayaa waxaan la gaadhin waana la ogol yahay isaga waa sidii nicmadii aan soo maraynay xilligii faacilkeega tamiiska lagu fasirayey oo kale waa wax soo socdu isna u noqonayey walayse ka mid ma aha minhu tanaasuca tanaasuca ka mid maaha gabayaagani muxuu idhi gabayaagu kafaanii walam adlub qaliilu min almaali waa ninkii imruulqays la odhan jiray wuxuu yidhi gabay uu tiriyey walow annamaa sacaa liadnaa maciishatin kafaanii walam adlub qaliilu min almaali walow annamaa asca haddaanu carari lahaa liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii waxaa igu fillaan lahaa walam adlub maanan dalbine qaliilun wax yar baa igu fillaan lahaa oo min almaali maala wuxuu ku leeyahay kafaanii walam adlub qaliilun hamoodin inay tanaasuc yihiin kafaanii ficilka ah iyo adlub ficilka ah oo qaliilka ay ku tanaasucayaan sidaa hamoodin waayo haddaan tanaasuc ka dhigno oo nidhaahno adlubtuna mafcuul bay qaliilka ka dhiganaysaa kafaaniiduna faacil bay ka dhiganaysaa haddaynu nidhaa waxa ka dhalanaya macno khalada macno foolxun oo faadix ah ayaa ka dhalanaya sidaa lama ogola baabka tanaasuca haddaba ka dhigi mayno waa lifasaadi ilmacnaa macnaha inaga fasahaadayo xumaanaya macnaha ayaa fasahaadaya amase xumaanaya lama ogolo markaa haddaba inaan nidhaa waa tanaasuc halkaasuu sheekhu matniga yar kaga baxay ee tanaasuca uu kaga warbixiyey yajuusu waxaa bannaan fii darabanii wa darabtu zaydan hadalkaa dhexdiisa icmaalul aweli ka hore in lagu camal siiyo wakhtaarahu waxaana doortay alkuufiyuuna kuufiyiinta fa yudmaru waa loo damiirayni fi haanii haaniga dhexdiisa kullu maa wax kasta oo yaxtaajuhu uu doonayo aw ithaanii haaniga in lagu camal siiyo ayaa bannaan wakhtaarahu waxaana doortay albasriyuuna basriyiinta fayudmaru waa loo damiirayni fi lawali ka hore marfuucuhu marfuuciisa faqad oo keliya naxw jafawni walam ajfun akhilaa'a oo kaleba weeyi walaysa minhu ka mid maaha kafaani walam adlub qaliilun min almaal gabaygaasi ka mid maaha waa lifasaadi lmacnaa macnaha ayaa fasahaadaya yusamaa waxaa lagu magacaabaa haadalbaabu baabkan waxaa lagu magacaabaa baaba tanaasuci baabka tanaasuca ayaa lagu magacaabaa wa baabalicmaali baabka camal siintana waa lagu magacaabaa aydan sidoo kale ama baabu tanaasuca nidhaahno ama baabulicmaal aynu nidhaahno daabid iyo qaacido ayuu leeyahay wa daabiduhu daabidkiisu an yataqadama waa inay xagga hore maraan caamilaani laba caamil ow agharu ama wax ka badan laba caamil ama wax ka badan baa xagga hore la marinayaa wa yata'akharu waxaa dib u dhacaya macmuulun hal macmuul ow agharu ama hal macmuul wax ka badan wayakuunu wuxuuna noqon kullun mid kasta oo min almutaqadimi ka xagga hore maray ihi daaliban mid dalbaya lidaalika kaa almuta'akhiri ta'akhuray kaa xagga dambe maray buu mid kastiina dalbayaa mihaalu tanaasuci alcaamilayn laba caamil oo ku doodaya waxaa tusaale u ah macmuulan waaxidan hal macmuul qowluhu tacaala ilaahay qowlkii aatuunii ufriq calayhi qidran buu ilaahay yidhi ereyga aatuunii waa ii keena maxaa la keenaya ayay mafcuula qidran taasaa mafcuula aatuunii ii keena qidran ii keena naxaas ii keena ama maar ii keena haddabana aatuunii ufriq calayhi aatuunii markaynu nidhaa aataadu laba mafcuulun bihi bay qaadataa ya-da hadda ku jirta aatuunii waa mafcuulu awal qidrantaa waxay rabtaa inay mafcuulu haani ka dhigato ereyga ufriq ihina wuxuu rabaa faaciliyo mafcuulo faacilkiisii waa damiirka mustatirka ana ah mafcuulkiisina qidran buu u rabaa labada ficil haddaba waa laba caamil oo xagga hore maray qidranna waa hal macmuul oo xagga dambe maray maxay ku dooday mid kastiba muxuu ka dhiganayaa mid kastiba wuxuu doonayaa inuu ka dhigto inuu ka dhigto mafcuulun bihi aatuunii ii keena ufriq calayhi an ku shubo qidran naxaas an ku shube eh naxaas la dhalaaliyey baan ku shubiya ii keena haddaba aatuunii ufriq calayhi qidran markaan eegno labada ficilba way doonayaan inay qidrigaa qaataan mid kastaaba mafcuul ka dhigu isleeyahay keebaa lagu camal siiyey ma besrigiibaa ayaa aayaddu waafaqsan tahay mise kuufi bay waafaqsan tahay markaan sidaa u eegno aayaddu hadda waxay waafaqsan tahay kuufiga madhabkii kuufiga eh, waxay waafaqsan tahay baan doonayaa besriga madhabkii besriga ayay hadda aayaddu waafaqsan tahay waayo aatuniida eh, waxa ka maqan damiir baa laga xadfay haddii kuufi besriga la waafaqi lahaa oo ufriqdu eeg hadda haddii la waafaqi lahaa ufriq haddii lagu camal siin lahaa qidrantah ufriqdu hadday qidranta qaadan lahayd eh, waxaan doonayaa aatuniidu hadday qidranta qaadan lahayd ufriqda habaa lagu dari lahaa sida kuufiga haddii loodhan lahaa maxaa loodhan lahaa aatuunii ufriquhu ha'daasaa lagu dari lahaa maadaama ufriquhu ha'daa aynaan haynin ufriqda la socota waxaan ogaan inaan kuufiyiintii la raacin basriyiinta haddaa la raaco ufriqda lagu camal siiyo aatuuniidu qidranta mansuub bay ka dhiganaysaye dee marfuuca un baa loo damiiraynayey waa laga xadfay hadda waa ka xadfan yahay aatuuniidii habaa aatuuniida ka xadfan oo aatuuniihi buu asalku ah. aatuuniihi hadaasaa maqan waxaad ogaataa ka hore ee aatuniya ah waawuljamaacadoo qurhaa la siiyaa sidii jafawnidii oo kale marfuucoo qurhaa la siiyaa ama waawuljamaaca ha ahaado ama alifulitnayn ha ahaado aduu marfuucoo dhan waa la siiyaa waa ka hore laakiin mansuub iyo majruur looma qadaro ka dambana mansuub iyo majruur iyo marfuucba waa loo qadaraa kol haddaba haddaan hadda ufriq loo qadarin damiir mansuuba hadduuna la soconin waxaynu ogaanay inaan kuufi la raacin ee in basri la raacay baynu ogaanay aatuunii ii keena ufriq calayhi aan ku faaruqiyo qidran naxaas aan ku faaruqiyo kolka qidran aan ku faaruqiyana waad odhan qidran ii keenana way suurtagal bay ahayd laakiin hadda cidda la raacay baad og tahay aan ku faaruqiyo ummad hadda odhan wadaalika kaasi waxa weeyi lianna aatuunii ficilka aatuunii waa ficlun ficil taaduu ku joogaa ficilku wa faacilun iyo faacil waawuljamaacada weeyi wa mafcuulun iyo mafcuul ya weeyi nuunka aatuniy ku jirana nuunulwiqaaya loo yaqaanaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay aatuniidu ilaa mafcuulin haanin mafcuul labaad buu u baahan yahay wa ufriq ereyga ufriqihi ficlun wa faacilun waa ficil iyo faacil yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa mafcuulin hal mafcuul wa ta'akhara canhumaa labadaba waxaa gadaal ka maray qidran ereyga ah ayaa xagga dambe ka maray wa kullun minhumaa labada ficil mid kastoo ka tirsanina daalibun lahu isaguu dalbanaya ayuu codsanayaa oo mafcuul ka dhigo ayuu isleeyahay ka lagu camal siiyeyna waynu aragnaa wa mihaalu tanaasuci alcaamilayn labada caamil doodooda waxa tusaale u ah iyo agara wax ka badan min macmuulin agara wax ka badan min macmuulin wa mihaalu tanaasuci alcaamilayn laba caamil tanaasucooga waxa tusaale u ah agara ay ku tanaasucayaan wax ka badan min macmuulin macmuul daraba wa akrama zaydun camran daraba wuu garaacay wa akrama wuuna maamuusay zaydun zayd camran haddaba daraba iyo akrama labada mid kastaaba zaydka iyo camarka wuu rabaa darabana keligeed bay rabtaa zayd inay midna faacil ka dhigata midna mafcuul daraba akramana keligeed bay rabtaa labadaba waa laba ficil oo mid kastiba labadaba raba weeye wa mihaalu tanaasuci akara wax ka badan tanaasucooga min caamilayni laba caamil laba caamil wax ka badan oo doodaya macmuulan waaxidan hal macmuulana ku doodaya waa kamaa sallayta wa baaragta waraximta calaa ibraahiim ama waraxamta haddii la shado xa'da waraxamta calaa ibraahim kamaa sallayta sidaad ugu salliday wa baaragta aad u barakaysay waraxamta aad ugu naxnaxariisatay calaa ibraahim ibraahim dushiisa haddaba eeg calaa ibraahim jaar iyo majruurkan sallaytadu way rabtaa sallaytadu way rabtaa oo maxaa la leeyahy kamaa sallayta calaa ibraahim baaragtaduna way rabtaa wa baaragta calaa ibraahim raxamtaduna way rabtaa wa raxamta calaa ibraahim saddexda ficil maxay ku doodayaan waxay saddexda ficilba ku doodayaan calaa ibraahim hadda yaa la siiyey waxaan ognahay sallaytada lama siinin waayo haddii sallayta la siin lahaa labada ka dambeeya calayhi calayhi baa loo qadari lahaa kamaa sallayta wa baarakta calayhi wa raxamta calayhi calaa ibraahiima baa loodhan lahaa calayhi calayhi baa loo qadari lahaa haddii ka koobaad la siin lahaa ka dhexe ee sallayta baaragtana lama siinin haddii baaragta la siin lahaa sallaytada waxba looma qadareen oo waa ka hore ka hore de marfuucun baa loo qadaraa laakiin raxamtada ka dambaysaa loo qadari lahaa waxaynu hadaba ogaanay kamaa sallayta wa baarakta waraxamta calaa ibraahim markaa tidhaa ama waraximta calaa ibraahim markaad tidhaa calaa ibraahiimta waxa la siiyey oo ku camal falaya ka ugu dhow ee raximada ah labada horena dee waa fi maxalli jarin oo waa laga xadfaya ilan maxalu jarki iyo maxalu nasbaaba waa laga xadfaaye fa calaa ibraahiima ereyga calaa ibraahiima ah madluubun waa la dalbayaayo waa la codsanayaa likulli waaxidin mid kaste ayaa loo dalbayaa oo min haadihi tan ka tirsan alcawaamili ee cawaamisha ah ahalaaثati ee saddexda ah wa mihaalu tanaasu tanaasuci akhara wax ka badan tanaasucooga waxa tusaale u ah min caamilayni laba caamil wax ka badan tanaasucooga waxa tusaale u ah akharo wax ka badan min macmuulin macmuul ay ku doodayaan qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka qowlkiisii tusabbixuuna wa tuxamiduuna wa tukabiruuna dubura dubura kuli salaatin halaaثan wa halaaثiin rasuulku lahaa salى اllahu alayh wasalam tusabbixuuna waa tasbiixsanaysiin maxay rabtaa tusabbixuun goormaa la tasbiixsan ma salaada dhexdeeda mise waa salaada ka hor mise waa kadib tusabbixuun waa tasbiixsanaysiin waa goorma waa dubura kuli salaatin wa tuxamiduuna waad xamdiyeysiin oo ilaahay baad alxamdu lilah odhanaysiin waa goorma waa dubura kuli salaatin wa tukabiruuna waad kibaaranaysiin oo allaahu akbar baad odhanaysiin waa goorma waa dubura kulli salaatin saddexdaa ficil mid kastiba muxuu gaarkiisa u rabaa ereyga dubura kulli salaatina buu rabaa haddana ku noqo mar labaadoo saddexda ficil mid kastiba xadiidkaa rasuulka wuxuu rabaa alaaan wa alaaiin marka lagu idhaha tusabbixuun waa tasbiixsan imise jeer alaaan wa alaaiin wa tuxamiduuna waad xamdiyeysin imise jeer alaaan wa alaaiin wa tukabiruuna waad kibaaranaysiin imise jeer alaaan wa alaaثiin haddaba saddexda ficil waxay ku tanaasucayaan waa saddex ficil caamilka doodaya macmuulka lagu doodayaana waa laba waa dubura kuli salaad iyo alaaan wa alaaثiin baa lagu doodaya waa caamilkiina saddex buu marayaa macmuulkiina laba ayuu marayaa fa duburo ereyga dubur ah mansuubun waxaa lagu nasbiyey cala darfiyati darfiyo wa alaaan wa alaaiinna mansuubun waxaa lagu nasbiyey calaa annahu mafcuulu muطlaq inuu yahay waqad tanaasacahumaa labadaba waxa ku dooday kullun mid kaste oo min alcawaamili cawaamisha ahalaaثati saddexda ah asaabiqati ee horraysay calayhaa iyada ka horraysay kuwaas ayaa ku doodaya idaa taqarara markuu sugnaado haadaakani haddaba warkaasi hadduu sugnaaday fa naquulu waxaynu odhan laa khilaafa wax khilaafihi kuma jiro fii jawaazi icmaal ayi lcaamilayn labada caamilkii in la doono ku camalsiintiisu inay bannaan tahay labada caamilkii in la doonaa lagu camal siinayaa aw ilcawaamili ama cawaamisha allaka shiita aad doonto inaad ku camal siinaysid layskuma haysto caamilkii la doonaa lagu camal siina wa inama alkhilaafu khilaafku fi lmukhtaari md ka mukhtaarka abaa ah laysku hayaa ka ansabka abaa ah laysku hayaa falkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaah yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alawali ka hore in lagu camal siiyo bay dooranayaan sababtu waa maxay icmaal alawal loo doortay waa lisabqihi horraynta uu horreeyo dartii ka hore wuu horreeyaa walbasriyuuna basriyiintuna yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaalal akhiiri ka u dambeeyo siinta lagu camal siinayo sababtuna waa maxay waa liqurbihi dhowida uu dhow yahay darteed fa in acmalta haddaad ku camal siiso alawala ka hore haddaad ku camal siiso ood aya raacdo kuufiga admarta waad u damiirayn fi haanii ka haaniga ah kullamaa yaxtaaj wax kastu kullamaa wax kaste oo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi xaggiisa oo min marfuucin la rafciye ah wa mansuubin la nasbiye ah wa majruurin la jere ah wadaalika kaasi naxwu qaama waqacadda akhawaaka oo kale weeye qaama waqacadda akhawaaka maxaan odhanayaa qaama waa waxaan odhanayaa qaama waqacadda akhawaaka horta sidaa in loogu dhawaaqaa ma bannaana qaama waqacadda akhawaaka sidaa in loogu dhawaaqaa ma bannaana waayo waxa weeye qaama waqacadda akhawaaka ama ka hore damiir u samee oo dheh qaamaa waqacadda akhawaaka ama ka dambe damiir u samee oo dheh qaama waqacadaa akhawaaka markaan damiirka la samaynin baa sidana mayna leeyahay wax ma ka bedelay halkaa qaama waqacadda akhawaaka ma saas unbuu ina wada yidhi okay damiir u samayntii qaama haddaba waa intaan damiirka una u samayn buu doonayaa inuu keeno qaama waxa kacay buu leeyahay yaa kacay talow akhawaaka musanahaa dambe waqacadda waxa fadhiistay yaa fadhiistay akhawaaka labadan ficil mid kastiba akhawaaka buu doonayaa inuu faacil ka dhigto waxaa la samaynaya haddii haddaba aan ka hore ku camal siiyo ka dambe waa inaan damiir u sameeyaa alif baan ku taagayaa oo maxaan odhan qaama waxa kacay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo waqacadaa way fadhiisteene haddaad qacadada dambe oo damiirkaa sidata aad aragto waxaad ogaanaysaa in iyada faacilkaygu damiirka laga dhigay ka horena akhawaakada loo daayey cagsiga oo sidii kuufiyiinta ah maxaa la basriyiinta maxaa la samaynay ka horaa damiirka ku taagi maxaad odhan qaamaa way kaceene waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka ah, labadaadii walaalo damiirkaa hadda la rabaa waa fii maxalli rafci labada jeerba waana labada caamil marfuuc bay ka dhiganayeen ereyga ay ku doodayaan hadday labada caamil iskhilaafaan ka warran oo midina marfuucuu rabo midina mansuub waa kanoo kale wa qaama waxa istaagay wa darabtuhumaa waan garaacaye akhawaaka ah labadaadii walaalo haddaba ka horena waxa fiican maadaamoo darabtuhumaa uu kan damiirka u damiireeyey qaama waqacadaa bay ahayd halkaasi waqacadaa kitaabta u fiirsada qaama waqacadaa qacadada waa inuu alif ku taagan yahay ma ku taagan yahay meella qofnaba kuma taagin miya qacadada dabcadeenii o dhanba maaduu ku taagay sax weey kaasaa loo baahan yahay markaa waqacadaa baa la doonayaa qaama waaa istaa qaama waxaa istaagay waqacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaalo kolkaa waa khada' la galay markii la qorayey wa qaama waxaa istaagay wa darabtuhumaa waan garaacaye akhawaaka labadaadii walaalo hadda labada ficil ee doodaya waa qaamo iyo daraba ereyada ay ku ereyga ay ku doodayaanna waa akhawaaka mid kastiba faacil inuu ka dhigto hadda ma rabo way iskhilaafeen qaamadu maxay rabtaa inay akhawaaka ka dhigato inay faacil ka dhigato bay rabtaa darabaduna maxay rabtaa inay ka dhigato inay mafcuul ka dhigato ayay rabtaa haddaba haddii ka hore lagu camal siiyo faacil akhawaaka laga dhigo darabada ayaa damiirkii loo samayn oo maxaan odhan qaama wa darabtuhumaa akhawaaka haddaan darabtuda u daayo eeg haddaan darabtuda u daayo qaamada alif baa lagu taagay ilay waa musanne'e oo darabtudana humaada waad ka jari akhawaakana mansuub baad ka dhigo ya baad alifka ku bedeli waxaad odhan qaamaa wa darabtu akhaweyka saas ugu dhawaaqi haddaad cagsiga akhriyayso qaamaa wa darabtu akhaweyka wa qaama waxaa istaagay wa marartu bihima waan soo marayay akhawaaka labadaadii walaalo labada ficil ee doodayaa waa kuwee halkanna waa ficilka qaama ah iyo ficilka marartu ah waxa ay ku doodayaan macmuulka ay ku doodayaanna mee waa akhawaaka bay ku doodayaan haddaba ereygaa akhawaaka ah qaamadu waxay rabtaa inay faacil ka dhigato marartuduna waxay rabtaa inay majruur ka dhigato haddaan kuufiyiinta raacnoon qaamo ku camal siiyo marartuda damiir dee ba'wata waa inaan ka daba keeno waxaan odhanayaa waqaama waxa istaagay wa marartu waxaan soo maray bihimaa iyaga ee akhawaaka labadaadii walaalaa istaagay istaagay akhawaaka qaamadaa faacila uu yidho istaagay marartudana bihimaadii waa kan waa loo damiireeyo lagama xadfin ilayn ka dambe majruur iyo marfuuc iyo mansuub toona lagama xadfee wadaalika kaasina lianna alisma ismiga almutanaasaca fiihi ee lagu doodayo wa huwa akhawaaka weeyaane fi lmihaali tusaalaha dhexdiisa waa fii niyati taqdiim horumarin niyadeed ayuu qabaa oo fa damiiru damiirku wa in caadda haba u noqdo calaa muta'akhirin mid dambeeya lafdan dhawaaq ahaan mid dambeeya ee laakinahu isagu mutaqadimun wuu horreeyaa rudbatan deraje ahaan markanaan leenahay qaama wa darabtuhumaa eeg akhawaakadu yay faacilu tahay qaamada hore sow maaha dee faacilkani wuu ka horreeyaa darabtuhuma humaadan buu ka horreeyaa lafdi ahaan unbuu u dambeeyaaye rudba ahaan buu u waa sida kuufiyiinta haddaad raacdo basriyiinta haddaad raacdana waa masaa'ilkii mustatnaha ahaa baad odhan wa in acmalta haddaad ku camal siiso ahaaniya ficilka haaniga ah oo besri ad noqoto fain ixtaaja hadduu u baahdo alawalu ka hore ilaa marfuucin mid la rafciyo hadduu u baahdo admartahu waa damiirayn ka hore hadduu marfuuc u baahdo waa damiirayn damiirka waad muujini oo dee xadfi maysid fa qulta waxaad odhan qaamaa wa qacadda akhawaaka hadda akhawaakada yay faacilu yihiin qacaddada akhawaaka baa istaagay odhan maysid akhawaaka baa fadhiistay baad odhan qaamaadana alifka ayaa la siiyey qaamaa way kaceene waqacadda waxa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaalo wa in ixtaaja hadduu u baahdo caamilku waa ka hore ilaa mansuubin mid la nasbinayo ow makhfuudin ama mid la khafdinayo xadaftahu waad ka xadfi mansuubka iyo majruurkaba waad ka xadfi fa qulta waxaad odhan darabtu waxaan garaacay e darabtu waan garaacaye waan garaacaye e darabtu humaa baa meesha ka maqan humaa darabtu waan garaacaye wa darabanii waxaa i garaacay akhawaaka labadaadii walaalaa i garaacay ereygaa akhawaaka ihi waa faacilkii darabanii weeye wa marartu waan soo maraye maxaa ka xadfan marartu waan soo maraydaa bihi baa ka xadfan wa marartu waan soo maraye wa marra bii waxa i soo maray akhawaaka labadaadii walaalo akhawaakadaasina waa kuwa ku soo maray ee adiga faacilka kuu ah walaa taqul ha odhan darabtuhumaa waan garaacay ha odhan walaa marartu bihimaa waan soo maraynaha odhan darabtuhumaa waxaa la diidaya humaadu waa fii maxalli nasbina maxaa loo sheegay ka hore ilen marfuucoo quraa loo damiirayn jiraye marartu bihimaa bihimaadan maxaa loo sheegay ile waa fii maxalli jarrine marfuucoo quraa loo damiiraynayey lianna cawdo damiiri damiirka oo u noqda calaa maa mid u noqdo ta'akhara dembeeyey lafdan xagga lafdiga iyo wa rutbatan xagga derajadaba inama ktufira waxaa la oggolaaday ama la saamaxay oo qura filmarfuuci markuu damiirku marfuuc yahay mansuubka iyo majruurka lama ogolaan li'annahu marfuucu hayru saalixin mid u suubado hayrkii weeye lisuquudi xadfoon buuna u suuban walaysa kadaalika kaana ma aha walaysa kadaalika sidaas oo kale ma aha filmansuubi la nasbiyaha dhexdiisa walmajruuri iyo la jaraha dhexdiisa damiirku hadduu mansuub yahay ama majruur dee waa la xadfi karaa laakiin hadduu marfuuc yahay lama xadfi karo waa cumde inaga daaya haddaba walaysa ka mid maaha mina tanaasuci tanaasuca iyo dooda ereyada lagu tanaasucayo ama lagu doodayo ka mid ma aha qowlu imriilqays ninkii imruulqays la odhan jiray qowlkiisii gabay uu tiriyo gabayga ugu macaan baan anigu u arkaa gabaygani inuu ka soo jeedo imruulqays walow annamaa sacaa liadnaa maciishatin kafani wala maluub qaliilun min almaali gabaygan wuxuu kaga hadlayaa sharaftu qiimaha ay leedahay sharaftu qiimaha ay leedahay buu kaga hadlayaa wuxuu kaloo istilmaamayaa nin hunguri weyn inuuna ahayn calooshii uu shaqaystay inuuna ahayn buu sheegayaa wuxuu leeyahay anigu muhimmadba ilama leh adduunyadu waxaan anigu helaa shaksi baan ahay oo muhimmadba ilama leh laakiin waxa aniga agtayda ku weyni waa waxa ummaddu ay helayso buu leeyahay anuu ummaddu man ka warwaraayo naftayda kamaba warwaro wuxuu idhi walow annamaa ascaa haddaan u sacyiyi lahaa uma sacyiine liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaan raadsan lahaa ma raadsanine kafaanii waxa igu fillaan lahaa walam adlub maba dalbine qaliilun baa igu fillaan lahaa wax yar oo min al maali maala wax yar oo maal ah ayaa igu fillaan lahaa buu ku yidhi haddaan anigu naftayda ka fikiri lahaa maba dalbine wax yaroo maala igu filaan lahaa labada erey ardayda qaarkood ay moodayaan tanaasuc inuu udhaxeeyo waa kafaaniida iyo adlubta weeyi waxay dadka qaarkood u fahmeen inay ku tanaasucayaan qaliilka tanaasucuma dhexeeyo qaliilka yaa raba kafaaniida unbaa rabtoo faacil u rabta walam adlubtu mafcuuluma rabto walam adlub maba dalbine maxaa talow diiday eray low abaa gabayga ku jirta low low maxaa la odhan jiray xarfu imtinaacin limtinaac eray lam ihina uu ku jiraa oo walam adlubna meesha way taallaa isagaa inoo xallin doonee bal hadda eg wadaalika lianna sharda haada albaab baabkan waxaa loo shardiyaa an yakuuna alcaamilaani labada caamil inay noqdaan muwajahayni kuwa lagu jiheeyey ilaa shayin waaxidin shay qura kamaa qadamnaa sidaan hor marinnay walow wujiha hunaa halkan haddii lagu jihayn lahaa kafaanihi ficilka kafaanihi ah iyo wa adlub ficilka adlub ah ilaa qaliil haddii lagu jihayn lahaa fasada almacnaa macnuhuba uu dhiman lahaa macnaha inaga fasahaadi haddii la yidhaha labadaa ficil baa ku doodaya lianna low ereyga low ah tadullu waxay ku tusaysaa lowdu cala imtinaaci shayi shay mamnuuc noqday liimtinaaci hayrihi hayrkiisoo mamnuuc noqday dartii lowdu waxay ku tustaa waa xarfu imtinaaci imtinaac shay mamnuuca shay kaloo mamnuucu noqday dartii low ji'tanii la akramtuka haddaan ku idhaa waxay lowdu ku tusaysaa ikraamku inuu mamnuuc noqday waayo majii'ii baa mamnuuc noqday majiiu shardi iyo majiiuljawaab labadaas imtinaacoogaa isku xidhan fa idaa kaana markuu yahay maa bacdahaa lowda kaka dambeeyaa muhbatan lowda waxaa ka dambeeya muhbat hadduu yahay kaana manfiyan manfi buu ku macnaysmaa low jaa'anii akramtuhu haddaad odhan lahayd ama la akramtuhu low jaaanii hadduu ii iman lahaa muu kuu yimid mise kuuma iman iima imane baad odhanaysaa iima imane waxaa lowda ka dambeeya hadduu muhbat yahay menfi buu ku macnaysmaa hadduu menfi yahayna muxuu ku macnaysmaa muhbat ilay nafyu nafyi ihbaat baa la yidhaahdaa low jaaanii hadduu ii iman lahaa laakramtuhu waan maamuusi lahaa halkaa laamay noogu daray laakramtuhu mise akramtuhu qurhawn buu yidhi ya low jaaanii laama ku daray laakramtuhu ma yidhi mise ma odhan okay low jawaabteed loo hortila laan baynu haynay laakiin xukunkeegu inoo iman doonaa wa idaa kaana markuu yahay manfiyan manfi haddii uu manfi noqdo wax la anfiyayo hadduu noqdo kaana wuxuu noqonayaa muhbatan muhbat buu isku bedeli waa cagsi manfiguna muhbat buu isku bedelaya naxu low lam yusi low lam yusi xuma hadduuna igu samayn lahayn wuu igu sameeyeye low lam yusi hadda lam yusi iguma samayn saw ma aha lam yusi xuma iguma samayn low marka la geliyo wuu igu sameeyey bay noqon low lam yusi xuma hadduuna igu samayn lahayn wuu igu sameeyeye lam ucaaqibhu maba ciqaabeen wuu igu sameeyey xume-e hadduuna igu samayn lahayn maba ciqaabeen laakiin hadda wuu igu sameeyey wa calaa haadaa sidan oo kale ayuu fa ahaaday annamaa ascaa walow annamaa ascaa haddaan ku dadaali lahaa liadnaa maciishati nolol inta ugu yar ma waan ku dadaalay baa markaa mise kuma dadaalin weeye kuma dadaalin weeye lmb manfiyun waa manfi waa likownihi ahaantiisa fii nafsihi markiisa hore muhbatan uu ahaa lowda ka hor buu muhbat ahaa lowda marka la geliye manfi buu isku bedelayaa waqad dakhala calayhi waxaa galay xarfu imtinaacin xarafkii imtinaacee diidada wa kullu shayin shay kaste oo imtinaaca mamnuuc noqday licilatin cillo mamnuuc noqday habata waxa sugnaaday naqiiduhu ka ka soo hor jeeda wa naqiidu sacyi sacyiga waxa ka soo hor jeeda liadnaa maciishatin nolol inta ugu yar loo sacyiyo cadamu sacyi sacyi la'aan baa ka soo hor jeeda liadnaa maciishatin nolol inta u yar loo sacyiyo sacyiga cadamu sacyi baa ka soo hor jeeda waan fahamnay wa qowluhu walam adlub uu yidhi walam adlub waa maxay markaa walam adlub maxay noqonaysaa marka hore walama ma dalbin ba low marka la geliye maxay noqonaysaa ilin lowda macmuulkeediiba ku cadfantahe waan dalbay eeg walow anamaa ascaa sacyiga halkaa lowdu ay sheegtay waxay inoo tilmaantay inuunan ninkani sacyiyin oo anamaa ascaa musbat bay marka low la geliyo waxay noqotay nefyi ma sacyiyin wey walow anamaa ascaa haddaanu carari lahaa liadnaa maciisha nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa weeye nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa uma cararine waa nefyi uma cararin weeye intii nolol ugu hooseysay uma cararin walam adlubtuna waa maxay macnaheegu eeg waan dalbay bay noqonaysaa hadda saw ma aha ilin ma dalbin bay ahayde waan dalbay bay noqonaysaa sawma aha haddaba walam adlubti hadii qaliil lagu xidho ka waran oo tidhaa adlubtani waxay ku tanaasucaysaa kafaanida ay kula tanaasucaysaa qaliil walam adlub hadaan eeg haddaanan dalbi lahayn eeg haddaanan dalbi lahayn waan dalbaye qaliilan in yar in yar baan dalbay maxaa iska soo hor jeeda waxaa iska soo horjeeda walow anamaa ascaadii iyo walam adlub qaliil baa iska soo horjeedaoo toos iskaga soo horjeeda shayga iyo naqiidkiisuna meel kuma kulmaan walow anamaa ascaa waxa wey haddaan u sacyiyi lahaa nolol inta ugu yar uma sacyiyin weeyi walam adlubna haddaanan dalbi lahayn waan dalbaye qaliilan min almaal waan dalbay bay noqonaysaa qaliilan min almaal labadaa macno way iska soo horjeedaan waa khalad haddaba walam adlubta yaynaan qaliilka siinin si macnuhuuna inooga xumaan walam adlubna muhbatun waa muhbat waa likownihi ahaantiisa manfiyan uu yahay bilam lam baa lagu anfiyo menfi waa marka hore waqad dakhala calayhi haddana waxaa galay xarfumtinaaci xarfulimtinaaci xarafka xarfulimtinaaci ee lowda abaa ah galay falow wujiha haddii lagu jiheeyo ilaa qaliil wajaba fiihi waxaa waajibaya ihbaatu dalabi alqaliil in yar inuu dalbay inay sugan tahay in yaroo maala waan dalbay bay noqonaysaa wahuwa kaa maalka ayare waan dalbay uu leeyahayna caynumaa waa kii cayntiisa nafaahu uu anfiyey awalan marka hore walow annamaa asxaada shaygii uu anfiyayey ayuu xagga dambe ku sugaya wa idaa badala daalika arrinkaasi markuu baatil noqday si khataraba u hadlaya inaad ila socotiin ma garanayo si aad iyo aad u xikmadaysanna wuu hadlayaa waxaa kaloo jira mas'aladani qadrigaba masaa'ilka ku taalla waa masalada ugu adag masaladaasi mas'ale ka adag oo qadriga ku taalla horta ma jirto taa ogow waidaa badala daalika arrinkaasi markuu baadil noqday tacayana waxa sugnaaday oo caynoobay an yakuuna inuu yahay mafcuulu adlubu adlub mafcuulkeyga maxduufan in mid la xadfay wa taqdiiruhu waxa weeye walam adlub maanan dalbin almulka boqortooyo almulka boqortooyo ma dalbin wa muqtadaa daalika arrinkaasi waxaa ka dhalanaya annahu walam adlub almulka wey walam adlub almulka walam adlub almulka marka low la geliyo maxay noqonaysaa haddaba wala madluba almulka waan dalbay bay noqonaysaa waan dalbay bay noqonaysaa markaa wala madluba almulka wa muqtadaa daalika arrinkaa muqtadihiisuna annahu daalibun wuu dalbay lilmulki boqortooyada waxwalmuraad wuxuu leeya war anigu boqortooye mooye meel ka hoosaysta kuma haabto buu leeya oo kuma leexdo adduunyada nolosha yar iyo waxa qof ku filan iyo waxaanu kama fikiro buu leeyahay boqortooyiya waxaas ayagu sokeeya walow annamaa ascaa haddaan u sacyi yidhaahaa uma sacyiyine liadnaa maciishati nolol inta ugu yar haddaan u sacyi yidhaahaa uma sacyiyine kafaanii waxaa igu filanaan lahaa qaliilun wax yar oo minalmaali maal ah oo walam adlub haddaanan dalbi lahayn boqortooyada waan dalbay iyada eh boqortooyada waan dalbay iyada oo uu isku dayey inuu dalbo fa in qiila haddaba haddii la yidhaah innamaa yelzamu waxa ka laasimaya fasaadu inamaa yelzamu wuu laasimayaa fasaadu jaclihi ka yeelidiisa fasahaadkiisu min baabi tanaasuci baabka tanaasuca laga dhigo licadfika markaad ku cadaftay lam adlub calaa kafaani haddii la i yidhaa lam adlubta ayaad kafaanida ku cadaftay markaasuu fasaadku ka dhalanayaa walow qadartahu maxaad u qadari weyday mustaanafan hadal cusub kaana wuxuu iska noqon laha walow qadartahu haddaad qadarto mustanafan inuu hadal cusuboo dib loo bilaabay uu yahay kaana wuxuu noqon lahaa nefya nefyi maxdan badhaxla oo hayra daakhilin aan gelaynin taxta xukmi low low xukunkeegama hoos galeen oo nefyi buu noqon lahaaye nefyi uunbuu noqon lahaaye muhbat bay iskuma bedeleen sidaa haddii laygu yidhaah qultu waxaan leeyahay innamaa yajuusu wuxuu bannaan yahay oo keliya atanaasucu doodo bishardi an yakuuna inay ahaado inuu ahaado dhex shardigii bayna alcaamilayni labada caamil dhexdooda irtibaadun irtibaad xidhiidh labada caamil waxay doodi karaan oo qura inuu irtibaad ka dhexeeyo xidhni ama inay isku cadfan yihiin ama in irtibaad kale uu ka dhexeeyo wa taqdiirulisti'naafi isti'naafka oo la qadaraana haddii wala madlubta hadal musta'nafa ah laga dhigo yuziilu wuxuu baabi'inayaa alirtibaada xidhiidhkii buu baabi'inayaa xidhiidhkii meesha yaallay ayuu gebi ahaanba meesha ka saarayaa buu ina yuziilu lirtibaaa irtibaadkii baa meesha ka baxaya culimo halkaa si waadixa waxa inoogu muuqda ama si aan u aragnaaba tanaasuca baabkii la odhan jiray iyo sheekhu intuu ka soo qaatay almafcuul wa anwaacuhu mafcuulka iyo noocyadiisana waynu ku daraynaayoo waa cashir iska kooban almafcuul wa mafcuulku waxa weeye ka ficilka lagu samaynayo baabun almafcuulu mafcuulka mansuubun waa la nasbiyaa horta mafcuulka waa la nasbiyaa waa mansuub waa hal qodobuuba inoo sheegay in mafcuulka la nasbiyo bal qalin baan iibsaday dheh haddaba ishtaraytu qalaman waa inaan mansuub ka dhignay lin waa mafcuule almafcuulu mafcuulka mansuubun waa la nasbiyaa qadmadaa waxaa horay u tegey anna alfaacila faacilka marfuucun in la rafciyo abadan weligii faacilka weligiiba waa la rafciyaa waclam waxaad ogaataa aalaan hadda anna almafcuula mafcuulkana mansuubun in la nasbiyo abadan weligii wa sababu sababta fii daalika kaa dhexdiisa ana anna alfaacila faacilku laa yakuunu ma aha ilaa waaxidan mid mooyaane faacilku waa mid damaduna way culus tahay warka culus ka kelidiiya sii laakiin mafcuulku waa shan fatxuhuna wuu fudud yahay haddii la odhan laha mafcuulka ha la rafciyo ma shantaa la wada rafcin laha waa culayse war fadxaha fudud ka faraha badan ha loo daayo carabtu waxay sameeyeen luqadoodu waa luqadaad moodda inay cadaalad ku salaysan tahay qad madaha waxaa tegey anna alfaacila faacilka marfuucun in la rafciyo abadan weligii waclam waxaad ogaataa aal'aan hadda anna almafcuula mafcuulka mansuubun in la nasbiyo abadan weligii wa sababu sababta fii daalika kaa dhexdiisa ihina anna alfaacila faacilku laa yakuunu ma aha ilaa waaxidan mid mooyaane faacilku waa miduun ficil laba faacilihi ma jiro warafcu rafcuhuna haqiilun wuu culus yahay walmafcuulu mafcuulkuna yakuunu waaxidan mid buu noqonayaa iyo fa agtaro wax ka sii badan ilaa shan mafcuul wanasbu nasbuhuna khafiifun wuu fudud yahay dee ka culus haddaba ka yar isa isii faacilkii yaraa ee midka ahaa culayskii dambada ahaa kuwa faraha badan ee mafaaciisha ana ka fudud ee fadxaha asii fa jacaluu waxay u yeeleen ahaqiilaka culus ee damada ah ahaqiilaka eh, culus ee damada ah lilqaliili kii yaraa ee faacilka ahaa walkhafiifa ka fudud ee fadxada ana lilkaiiri ka faraha badan ee mafcuulka ah qasdan iyagoo u qasdaya litacaaduli inay isku dhigmaan culaysku ha isku beegto ma ha isku rarmaan baa la leeyahay tacaadul baa la eegaya wa huwa mafcuulku khamsatun waa shan mafcuulku shan inoo noqonayaa culima markaa haadaakani huwa saxiixu waa ka saxiix ee saxda ah sida saxdaa mafcuulku waa shan wa hiya mafaaciishu almafcuulu bihi waa mafcuulu bihigii ka darabtu zaydan zayd baan garaacay oo kaleba weeye darabtu waa ficil iyo faacil zaydanna waa mafcuulkii darabtu zaydan wlmafcuululmuطlaqu waa mafcuululmuطlaqa waa masderka mansuubka ah wa huwa almasderu waa masderka ka darabtu darban oo kaleba weeye darabtu waan garaacay darban garaacid waalmafcuulu fiihi waa mafcuulu fiihigii wahwa darfu waa darafkii ka sumtu waan soomay yowma alkhamiisi maalin khamiisa waa ereygaa yowma ah wa jalastu waan fadhiistay amaamaka hortaada waa ereygaa amaama ah walmafcuulu lahu waa mafcuulu min ajlihigii ka qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo walmafcuulu macahu waa mafcuulu macahugii ka sirtu waan socday waniila webiga agtiisa ayaan socday wanaqasa zajaaju sheekha zajaaj wuxuu dhimay minhaa xaggeega almafcuula macahu mafcuulu macahuga ayuu ka saaray fajacalahu wuxuu ka dhigay mafcuulan bihi wa qadara wuxuuna qadaray sirtu waan socday wa niilada wa jaawasdu niila buu u qadaray ficil jaawasdu ah oo an niiladii mafcuulu macahuba maahay waa mafcuulun bihi buu leeyahay sirtu waan socday wa niila wa jaawasdu waan gudbay an niila webiga wa naqasal kuufiyuuna kuufiyiintu waxay ka nusqaamiyeen minhaa xaggeega almafcuula lahu mafcuulu min ajlihiga fajacaluuhu waxay ka dhigeen min baabi lmafcuuli lmuطlaq mafcuululmuطlaqa baabkiisii milu qacadtu juluusan oo kale ka dhigeen qacadtu waan fadhiistay wa jelastu juluusan ilain qacadtu iyo juluusan isku macnana ma aha isku hee xuruufna ma aha isku macno weeyaane isku xuruuf maaha baan leeyahay kolkaa waa niyaabi baynu odhan jirnay ama mafcuululmulaqa wa qaybta macnawiga abaan ah ka dhigi jirnay qacadtu juluusan waxay leeyihin mafcuulu min ajlihiga ana ficil ha loo soo qadaro iyaga la macno ah oo mafcuululmulaqun haynoo noqdo wazaada siraafiyu sheekha siraafi la yidhaha wuxuu ku daray saadisan mid lixaad wa huwa almafcuulu minhu mafcuulu minhu buu u bixiyey ama mafcuulu duunahu waa mustanaha mafcuulu minhu buu sameeyey mid mafcuulu minhu la yidhaah mafcuulu minhu mustanaha ma aha mafcuulu duunahu wuu soo socdaa oo jawhari baa isaga kaa iska lahaa iyagu kanay doorteen mafcuulu minhuga wakhtaara wuxuu doortay muusaa muuse qowmahu tolkii ereygaa qowmahu buu ku min baa laga dhadhansanayaa maxaa laga dhadhansanayaa buu leeyay wakhtaara qowmahu wakhtaara wuu doortay muusa muuse qowmahu ma oo dhan buu doortay mise telkiibuu ka doortay tolkii dhan miyuu doortay qoomkiisii dhan muu doortay mise wuu ka doortay qoomka haddaba qowmu maadaama uu ka doortay aan leenahay ka ereygan ka amaadan min aydin xasuusnaynayn min macnaheegii tahay wuxuu leeyahy mafcuulun minhu buu leeyahay markaa min baa la dhadhansanaya culimaduna waxay leeyihin nasculkhaafid maxaad u odhan weyday maxaa ku waalay oo kuu diiday inaad aayaru nasculkhaafid tidhaahdo wakhtaara muusaa muuse ayaa doortay qowmahu tolkiibuu ka doortay sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu doortay li'anna almacnaa macnuhu waa min qowmihi oo min baan ka dhadhansanaynaa wa sama aljawhariyu jawhari wuxuu ku magacaabay almustathnaa ka mustathnaha ah wuxuu ku magacaabay mafcuulan duunahu buu ku magacaabay kii sokadiisa wax la samaynayey halkaana sheekheenna waan aragnaa inuu inoogu dhigay ayo mafcuulu mafaaciishiibu si guud uga hadlay mafcuulun bihigii baynu ku daraynaa waa dhowr sadarisna almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii ereygii mafcuulun bihiga ahaa ayaynu halkan ku aragnaa almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii almafcuulu bihi mafcuulun bihigu ama almafcuulu bihi weeye wa huwa mafcuulun bihigu maaka weeyaan yaqacu calayhi uu dusha kaga dhaco ficlulfaacili faacilka ficilkiisu mafcuulun bihiciga maxaa dusha kaga dhaca buu sheekhu yidhi faacilka ficilka uu samaynayaa dusha kaga dhaca waa darabtu zaydan oo kale war bal hadda aynu yaro eegna halkana eega darabtu zaydan yaa mafcuulun bihi ya markaan darabtu zaydan idhaa zaydan baa mafcuulun bihi yaa ficila daraba haddaba darabadaasi ma intay kor u boodo ayay zaydka ayar halkaa ku qoran beerka kaga dhacaysaa waa maya darabadu halkaan ba iskaga qornaani zaydkuna halkaan bu iskaga qornaani haddaba waa maxay ficilka iyo mafcuulun bihi waa isku dul dhacaanta waxaa loo jeedaa darabada macnaheega oo garaacidda ah ayaa zaydka oo xuruufta ah macnihiisa ku duldhaca waxaa la yidhaha labada caamilna way labada ismi labadan muuqda ee eh, hadda halkan inoogu muuqdaana way isnasbiyaan baa la yidhaahdaa iyagaa isnasbinaya labada lafdina way isnasbiyaan labada macnana way isku dul dhacaan baa la yidhaahdaa kolka hadda darabadu waxay nasbinaysaa zaydka zaydka haddaad adigu tahay ma adaa lagu nasbinaya halka haddaad u taagan tahay ma adaa lagu nasbinaya oo away fadxaha kaa dul muuqdaa war adiga laguma nasbinayo magacaagaa la nasbinaya ka la nasbinaya waa magacaaga waxaa la yidhaha labada lafdina iyagaa isnasbiya oo labada lafdi baa isnasbinaya labadooda macnana way isku duldhacaan adiga garac baa kugu duldhacaya adiga garac baa kugu laakiin magacaaga garaacu kuma duldhacaya hadda la soco almafcuulu bihi weeyi wa huwa mafcuulu bihigu maaka weeyaan yaqacu uu ku dhacayo calayhi dushiisa ficlulfaacili faacilka ficilkiisu ka darabtu waan garaacay zaydan baan garaacay oo kaleba wey lafdigaa zaydana darabtu zaydan zayd baan garaacay haadalxaddu tacriifkani libnilxaajibi sheekhii kurdiga ahaa ee ibnulxaajib la odhan jiray baa iska lahaa raximahullah waqad istushkila waa la bushiyey biqowli kabaa lagu bushiyey maa darabtu zaydan zayd ma garaacin maxaa ku dul dhacay baa la yidhi haddaba maba garaacin baabaad leeda ilan haddii la garaacayay garaac baa ku dul laakiin haddaad tidhaa maa darabtu zaydan maba garaacin maxaa ku duldhacay maadan garaacin be waxaa loo jeedaa duldhaca tacalluq baa loo jeedaa ama ha ahaado calaa jihati اliثbaat ama ha ahaado calaa jihati salbi wanafyi maa darabtu zaydan iyo walaa tadrib zaydan baa lagu bushiyey wa ajaaba wuxuu kaga jawaabay bianna almuraada waxaa looga jeedo bilwuquuci dhicidda waxaa looga jeedaa inamaa huwa waxa weeye tacalluquhu inuu ku tacalluqo bimaa kii laa yucqalu huwa isagu tacalluquhu bima laa yucqal si aan loo fahmayn oon loo garanayn buu ugu tacalluqaa ilaa bihi isaga mooyaane baa lagu garanayaa buu ku yidhi alaa taraa war miyaadan arkayn anna zaydan zayd fi lmihaalayni labada tusaale mutacalliqun wuxuu ku xidhmay bidaraba wa anna daraba darabana yatawaqafu wuxuu ku taagan yahay fahmuu in la fahmaa calayhi isaga mid kastiba ka kale si aan la fahmaynin haddii ka kale laga tago ayay iskugu xidhmeen ow amase calaa maaka qaama istaagaya maqaamahu meeshiisa oo min almutacalaqaat mutacalaqaadkii kale ah in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam